rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu wacanha qaalat in kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalama layudkilu calaya ra'sah wa huwa fi lmasjidi faurajiluhu wacanhaa kitaabka cansuhayna buluq lmaraam min adilati alaxkaam lxaafid ibn xajar alcasqalaaniyi raximahullah wa canhaa caaisha waxaa laga wariyey qaalat waxay tihi kaana rasuulullahi inhu shaniye inhu shaniye intaan mukhafaf inhu shaniye kaana rasuulu llahi rasuulku wuxuu ahaa sala allahu alayhi waalihi wasalama la layudkilu mid gelinaayo calaya aniga iisoo soo gelinaayo ra'sahu madaxiisa walxaal huwa isaga oo fi lmasjidi masaajidka ku sugan fa urajiluhu waan u shanleynaayo wa kaana nebigu wuxuu ahaa laa yadkulu lbeyta guriga mid aan gelin ayuu ahaa ilaa lixaajatin dan ma ahan xaajo unbuu guriga usoo geli jiray idaa kaana haddii uu yahay muctakifan mid ictikaafsan hadduu yahay muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa xadiidkan soo saareen walafdi lilbukhaariyi lafdigaana bukhaari baa iskale naam xadiidka marka sawaabkiisa wuxuu ahaa walafdu limuslim inuu yahay walafdu limuslimaa ah fiicnay maxaa lafdiga oo xaafidka soo xikaayooda waa lafdigi muslim xarfan bixarfin nacam lafdu lbukhaarina waa yahay marka laga reebo calaya ereyga in kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh ali wasalam la yudkilu calaya calaya lafdiga bukhaari ma aha muslim laakiin intaan dhan xadiidka muslimna waa weri ma garateen marka iyay ku haboonta in la yidhaha wallafdu lilbukhaariyi ma fiicanse wallafdu limuslim limuslim ase ah. saan muslima u werinayo amaa calaya bukhaarina waa u weriyey ilaa ereygan calaya maaha marka laga reeba nacam xadiidku marka eh, waxaa laga qaadanaya xadiidkan <coughs> ninka muctakifkaa ah hadduu jirkiisa qayb kamida uu kasoo bixiyo masaajidka qayb jirkiisa kamida ictikaafkiisu inuusan buraynin wax dhibaatana aysan u ahayn maxaa yale nebiga madaxiisuu soo bixin jiray maxaa yale guryaha nebiga iyo masaajidka isku dheganaayeen marka wuxuu kasoo bixin jiray marka albaabka ama dariishada madaxiisa kasoo dhiibi jiray halkaasay caaisho ugu shanleynaysa marka qayb jirkiisa kamida inuu masaajidkii kasoo bixiyo ictikaaf uma burinayso wax dhiban uma keenaysa waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaa inaan masaajidka laga soo bixin xataa qofka gurigiisa waa inuusan soo gelin ilaa lixaajati linsaan maaha insaanka xaajadiisa maaha haddaad soo baxdo xaajo daruuriya adoon usoo bixin ictikaafka waa guraba marka qofka masaajidka iska jooga xaajadan marka xaajatul insaan marka maxaa laga wadaa xaajatul insaan waa taas iyo taas lama dhihi karo maxaa fiican in la yidhaaha wax kasta oo bani aadamku ou daruuri u qabo wax u qabanayana aysan jirin ibnu cabdilbarna saas camal oo kusoo koor alxaajaadka insaanku waa kala duwanaa karaan adduunka isku adduun maaha ayb marka qofka wixii insaanka daruuri u ah uusan kaba maarmi karin qaadan karaa waxaa noqon karta xaajat insaani masaajidka musqula ma laha inuu banaanka u baxo musqul raadsan waa yeeli waxyaabahaas oo kale wixii kale lamidkaa marka nacam ayb walaa nacam walaa yadkhulu lbeyta ma gelaynin ilaa lixaajatin xaaja ma ahna goorma idaa kaana hadduu yahay muctakifan mid ictikaafaya waxaa kaloo laga qaadana xadiidka naagta ninka taabashada ay taabanayso inaysan keenaynin ninkeeda ay taabanayso inaysan marka eh, eh, ictikaafka aysan burinaynin amaa qawluhu tacaala walaa tubaashiruuhuna waantum caakifuuna fi lmasaajidi ay laa tujaamicuuhuna waay jimaac ha samaynina marka ha jimaacinina haweenkiina idinkoo muctakifiin marka jimaac ictikaafka waa burina hadda haweenkiisa jimaac waa burina ictikaafka nacam marka taasay marka ay culamada qaarkoodna marka ay taa ay ku tawjiihiyaan ama in marka hadda mubaashara istimtaaci wax lamida in laga wado mubaasharada muttafaqun caleyhi walafdi lilbukhaariyi buu yiri lafdiga muslim baas iska leh wacanha wa <coughs> isla caaisha waxaa laga wariyey qaalad waxay tihi assunnatu sunnada cala almuctakifi qofka ictikaafsan korkiisa dushiisa ah waxaa weeyaan anlaa yacuuda inuusan soo booqanin mariidan qof jiran walaa yashhada uusan xaadirin janaazatan janaazo walaa yamasa uusan taabanin imra'atan haweeney walaa yubaashirahaa uusan la mubaasharoonin istimtaaci wax lamida ah. walaa yakhruja uusan bixin ilaa lixaajatin dan ma ahan ilaa limaa shay maahan ilaa budda loo hurtila-yahay lahu isaga minhu shayga xaggiisa loo aad loo hur wax loo hurtila-yahay oo qasab ay tahay xaajo u qaba maaha walaa ctikaafa ictikaaf ma ahaanin ilaa bisawmin soon maaha walaa ctikaafa ictikaaf ma ahaanin ilaa bisawmin ilaa maca sawmin soom inuu la jira maaha ictikaaf bilaa soona maya waa inuu soon la jiraa walaa ctikaafa ictikaaf ma ahaanin ilaa fii masjidin masaajid dhexdiis maahani masaajidkaas oo jaamicin jaamic ahoo yani salaadii marka lagu oogo jamaacadii iyo jumcadii lagu oogo maaha rawahu abu daawuud baa xadiidkan wariyay walaa ba'sa birijaalihi rijaashiisana baasa malaha ilaa ana araajixa laakiinse sida raajixa waqfu aakhirihi xadiidka aakhirkiisa mawquuf inuu yahay marka inta dambe xadiidka inuu mawquuf yahay oo ka bilaaw walaa ilaa bisawmin wixii ka bilaawda waa mawquuf min kalaami caaisha wa amaa inta kale ilaa limaa laabudda minhu intaas waxaa weeyaan marka waa marfuuc saw xadiidkan marka waa xadiid xasan ah xadiidka marka maxaa masaajidka ku xabisan masaajidka ku jira daaca alla u xabisanya saad doortay marka waxaa laga rabaa nin jiran ma soo booqanaayo janaazana ma raacayo sababtaa wuxuu ku jiraa xukunkaas eh, khaasatan ictikaafka tobanka dambe ramadaan in la ictikaafayo qofku inuusan mid mintaa uuna samayno nin jiran soo booqashadiisa daruuri waa inuu yidhaahda xaajatul insaan wax laga hadlaa midda adiga daruuriga ku ah weeyaan wax aada u bixi karto walaa yamasa mra'atan haween ma taabana walaa yubaashirha jimaac iyo istimtaac midna shaqadaas ma gelayo oo mukhaalafatu nisaa u ka dheeraanayo laakiin naaftiis inay usoo adeegto iyo marka ay ka samayso wax dhibaataa male caaisha nabiga ushan la jirta sala allahu aleyh waali wasalam ayb walaa yakruja ila lixaajatin ila lima laabudda lahu minhu maaha wax loo hursilaayo daruuriya maaha wax kale usoo bixi maayo inta dambe marka waa min kalaami caaisha walaa ictikaaf ilaa bisawmin fuqahada waa isku haystaa masalada ictikaaf ma jiro ilaa soon inuu la socdo maaha oo culamada qaarkood xanafiyada iyo maalikiyada iyo ayaga waxay leeyihin ictikaafka inuu soon la socdaa qasab oo haddaysan soon jirin ictikaafna ma jiro ayaga marka qolada waxaa loogu jawaaba waxay tahay inuu jiro waxaa u daliila nebiga caleyhi isalaatu wasalaam wuxuu ictikaafay bisha shawaal tobanka maalmoodo ugu horreysa oo ictikaafay bisha shawaal tobanka maalmoodo ugu horeysana maalin ciidaa ku jirta saa daraaddeed marka eh, waxay yidhaahdeen ictikaafkii inuu bilaa soon dhici karo taasaa u daliila waxaa kale culamada yidhaahdeen eh, cumar nadarkii uu yidhi inii nadartu fi ljaahiliyati an actakifa leylatan fi lmasjid alxaraam jaahiliyadii waxaan nadaray oon inaan ictikaafo masjidulxaraamka inaan ku ictikaafo habeen waxay yidhaahdeen walleylu laysa darfan lisawm habeenkana maxal uma aha soon maxal uma aha ila soonka maalinaa maxal u ah yani waktiga soonka ou dhaco zamanka soonka ou dhacayo maalintii o habeenkii maaha cumarna waxau sheegay inuu maalintii in habeenkii uu nader galay nebiguna wuxuu yihi nadirkaaga iska oofi waxaa laga qaadana soon inuusan qasab ahayn laakiin qolada waa ka daba jiitameen waxay leeyihin inii nadartu an actakifa laylatan maca nahariha baa loo jeeda jeedaa <laughs> sababta waxaa weeyaan waa la isticmaalaa taasoo kale nacam hay meeqaad maqneed habeenaan maqnaayo magaalada habeenaan ka maqnaayo yani habeenii maalintiisa u ujeedaa qofka soomaa maaha naam taa laftirkeeda luqada saa'iq waaye leeyahay hal cashaan maqnaay hal cashaan maqnaayo habeenii maalinteeda suurtagala waxay yidhahdeen taasaa suurtagal waxaa kaloo soo aroortay dheheen wa an asuuma eh, yowman iyo inaan maalin soomana waan nabay taana waa bulshadeeda laakiin soonka isagu sixadiisa war badan baa ku jira culamada shaaficiyada ee xanaabilada ina waxay leeyihin soonku qasab shardi uma aha shardi iyo istixbaab inaad kala gara karto shardi uma aha oo la oran maayo haddaad ictikaafayso ilaa ilaa inaad soonto oo haddaadan soomin ictikaafkaagu ma jira lama laha oo soonku shardi iyo ictikaafka uma aha laakiin waa umustaxab waa umustaxab waa usunna haddaad rabto inaad habeen ictikaafto ama aada dhowr maalmood ictikaaf nadirto inaad soonkoodana ku dartaa ka fiican meesha nam waxa laga hadlaana da ictikaafku waa ka ballaaran yahay soon ramadaan yani qofna yowsa isdhihin say ku dhici kartaa tobanka dambe nin inuu ictikaafo uusan la soomin taas ma dhacaysa dabcan sababta soonka tobanka dambe ramadaan waa waajib waxaan ka hadlayna kaa ma ah ee waxaa laga hadlayaa ictikaaf aan ramadaan ahayn ille ramadaan iyo keyrkiisba waa la ictikaafi karaay ictikaaf aan bil ramadaan ahayn qofku eh, soon ma laga rabaa mase lagama rabo waxa laga hadla masalada meesha ma fahamteen ilaa ramadaan dhexdiisa hadaa ictikaafaysid isagoo ramadaankana gooniba waajib kugu yahay ictikaafkuna gooniba ayaad u samaynaysaa ee soonka ramadaanka ictikaafka ma keensanin wujuubka ramadaan inaad soonto ictikaafka kama dhalanin ogtaa laakiin ictikaaf soon ou ka dhalanayo waay waxa laysku haya oo haddaad ictikaafayso soon ma ka dhalana fii kayri ramadaan adoo joogo kama dhalanayo ay leeyihin shaaficiyada iyo iyo xanaabilada laba madhabo kalena waa waajibay leeyihin waa shari marka haddii la yidhahdo walaa ictikaafa ilaa bisawm yani ictikaaf kaamila ah. saa marki lagu tawjiidiyo si axaadiidka loo jamciyo walaa ictikaafa ictikaaf ma ahanin ilaa fi masjidin jaamicin masjid jaamic marka ictikaafka inuu masaajid ka dhaco gurigaaga kuma ictikaafkay inkastoo gurigaaga salaada sunnada inaad ku tukato loogu talagalay haddana laakiin ma dhehaysid gurigeyda masaajidka waa iyo dadka sunada ku tukadaa haweentuna ma dhahayso maadaama gurigaygu uu yahay meesha iyo fadli badan inaan ku tukado maadaama gurigaygu uu yahay gurigaan ku ictikaafa oran maysa nin iyo naag waa inay masaajidka ku ictikaafa ayb masaajidaa lagu ictikaafayo sidaan shalay sheegnay xudayfat ibnulymaan iyo wuxuu ku tegay isagu saddexda masaajid bas saciid ibn lmusayabna masjid nabawi iyo masjidulxaraamka caaa ibn abi rabaxna masjidu maka keligiis khulaasadana masaajid kale kasta waa lagu ictikaafi karaa saddexdaas masaajidna fadli dheeraada ay leeyihi wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga qaala waxau yihi laysa cala almuctakifi midka ictikaafsan korkiisa ma ahanin siyaamun soon ilaa an yajcalahu inuu yeelayo maana calaa nafsihi nafsadiisa ilaa inuu nafsadiisa ku farad yeelayo maahani rawahu daaraqutniyu walxaakim araajixu waqfuhu aydan sida raajixana xadiidku inuu mawquuf yahay oo xadiidka marka dacfi baa ku sugan oo sanadkiisa cabdullahi bni muxamed ibni nasr alramli ayaa ku jira cabdllahi bn m abdlahi cabdullaahi bnu moxamed ibni nasr alramliyu ayaa ku jira ibnu abi xaatim kitaabkiisa aljarxu watacdiil jarxi iyo tacdiil midna uma uusa sheegin nacam marka waxaa meesha ku jira nin jahaala ay ninkan ku jirta inay jahaala ku jirto ayaa xoog badan ayb laakin xukunka xadiidka oo wata waa xukun saxa ah wacan ibni cumara radia allahu canhuma ana rijaalan rag oo min asxaabi nabi nebiga saxaabtiisa kamid ah uruu leylata alqadri leylat lqadri ibaa la tusay fi lmanaami ru'yo riyadii ayaa lagu tusay fi sabci alawaakhiri toddobada dambe toddobada dambe ee ramadaan ayaa waxaa lagu tusay dad asxaabta rasuulka kamida ah riyo leylatlqadrigi inay toddobada dambe ku jirto faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yidhi uraa waxaan malaynayaa oo la imala gelinaya aniga qaarkood marka uraa ayay ku saasay u dabdiyeen uraa haddii la yidhi ay adunnu waxaa la imala gelina qaar kalena araa bay yidhaahdeen oo araa ayay ku macnayeen waxaan arkaa in labadaas dabdiba xadiidku waa ku yimid araa ru'yaakum qad tawaadaad iyo uraa waxaa mala gelinayaa ru'yaakum ru'yadiina qad tawaadaad inay iswaafaqday fi sabci lawaakhiri ay isku waafaqday toddobada dambe ama araa waxaan arkayaa aniga ru'yaakum ru'yadiina qad tawaadaad inay iswaafaqday fi sabci lawaakhiri toddobada dambe ay isku raacday faman ruuxii kaana ahaaday mutaxariyaha inuu dadaalayo faman ruuxii kaana ahaaday mutaxariyihaa mid u dadaalaya laylatulqadriga mutaxarihaa damiirka haada laylada u laabana laylatulqadriga inkastoo aan lasoo sheegin laakiin macnaha laga garano ya mutaxariihaaba waa faman ruuxii kaana ahaaday mutaxariihaa layladaas inuu ku dadaalayo falyataxarahaa ku dadaalo habeenkaa fi sabci awaaqiri toddobada dambe haka toddobada maalmooda habeenay dambe haka fiiriyo muttafaqun calayhi xadiidka iyo muslim baa soo saaray xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa lqadrigii iyo ayuu soo galay halkan toddobada dambe inay ku jirto dad marka asxaabta rasuulka riyoodeen waxay ku riyoodeen marka badankood ru'yada waxaa lagu tusay toddobada dambe nebigu marka wuxuu yihi sal allahu alayh ali wasalam ru'yada inay toddobadan isku waafaqdaan arkaaye ninkii dadaalay ah bal toddobadan ku dadaala marka maaha in riyadii xugun laga qaadanayo nebigaa laga qaatay xugunka sala allahu aleyh ali wasalam ee bimujaradi ru'ya sharci xugun lagama qaato culamada taas ku raacsan ilaa wax yar maaha ayb marka todoba toddobada dambe in lagu dadaalo khusuusan weliba tobanka dambena waa soo aroortay marka in tobanka dambe o dhan laga raadiyo habeenkaa marka tod habeenkaas kunka bilood ka khayrka badan waan muaawiyata an mucaawiyata bni abi sufyaan radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaala waxa uu yihi nabiga fii leylati lqadri leylatu lqadriga uu ka yidhi leylatu sabcin wa cishriina labaatan iyo toddoba habeenkeeda rawaahu abu daawuuda baa weriye waraajixu waqfuhu sida raajixana xadiidku waa mawquuf habeenka marka tobanka dambe yani xadiidkan mawquuf ahaan uu raajix u yahay sida ibnu xajarba sheegay oo mucaawiya warkiisa wa hadalkiisa fatxulbaarigana ibnu xajar wuxuu ku sheegay afartan iyo lix qowl oo lagu habeenka leylatulqadriga habeenkeeda culammadu ay uga hadleen afartan iyo lix qowl markii u dambeysana wuxuu yidhi wa waarjaxuhaa tan ugu raajixsan kullihaa dhammaanteed annahaa fii witrin min alcashri alakhiir qowlka ugu raajixsan waxaa weeyaan tobanka dambe habeenada tirada isdheer habeenada marka tirada tiradeeda isdheer tahay witriga ah inay tahay ugu raajixsan wa annahaa tantaqilu iyo inay guurto sanadkan iyo ko labaatanka ayada laga yaaba sanado dambena inay saddex iyo labaatanka noqoto ta kalena sagaal iyo labaatanka inay noqoto tan kalena toddoba iyo labaatanka inay noqoto mid kalena shan iyo labaatan inay noqoto anaha tantaqilu wa arjaaha cinda aljumhuuri culamada badankeed habeenka loogu rajada badan yahayna leylata sabcin wa cishriina waay habeenka labaatan iyo toddoba ay bisha tahay khulaasada marka hadalka hadal marka kooban o aada marka madmuunka aqwaasha asxaabta ayuu kusoo koobay horta tobanka dambey ku jirtaa marka intaa haysata marka inay tobanka dambe ku jirto waxaa ugu sii raajixsan habeenada tiradeed ay isdheerta kow iyo labaatanka saddex iyo labaatanka shan iyo labaatanka toddoba iyo labaatanka sagaal iyo labaatanka markay intaas marka ugu sii raajixsan tahay haddana waa guurguurtaa guurguurtaabuyi oo hal habeen kuma sugna weligeed ha guurguurtay haddana marka maalinta habeenka marka ay aada loogu rajo badanya toddoba iyo labaatankaas xadiidkaana markaad sheegaa bacd alculamaana xadiidka marfuuc ahaanba saxiix u yahay dhaha oo leylata sabci wa cishriin inay tahay leylatulqadriga kaana culamada marka sheega marfuuca wa mawquufa oo saxiix qaana dhaha xikmada ku jirta marka waa maxay inay guurguurto amaba in aan la ogaaninba xikmada la iska garan karaayo waxay tahay in dadku ay dadaalaan oo u dadaalaan habeenkaas say waafaqi lahaayeen waqad ikhtulifa waa laysku khilaafay fii tacyiinihaa habeenkan cayinideeda calaa arbaciina qawlan afartan qowl awradtuhaa waxaan kusoo arooriyey buu yiri fii fatxi ilbaari kitaabkaas marka fatxulbaariga layla ee bukhaariga aan ku sharxayo ayaa kusoo arooriyey bu yii waxaad garanay marka buluqulmaraanka iyo fatxulbaariga inuu buluqulmaraanka dambeeyaba oo fatxulbaariga uu horreeyey sababtaa maaa ama inay isla socdeen sababtaa wixii uu fatxulbaariga ku sheegay inta kugu sheega kanaa dambeeyey marka dabcan waa khulaasada fatxulbaariga la dhihi karaa kitaabkan wacan caaishata radia allahu canha qaalat waxay tiri qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahiyow ara-ayta bal ii sheeg in calimtu haddaan ogaado aya laylatin habeenkii oo laylata alqadri laylatulqadriga ay tahay habeenka laylatulqadriga ay tahay haddaan ogaado bal ka waran maa aquulu fiiha maxaan dhahaa habeenkaa dhexdiisa haddaan waafaqo oon ogaado laylatulqadrigii maxaan dhahaa qaala waxau yidhi quulii waxaad tidhahdaa allaahuma yaa allaahu allow inaka adigu cafuwun ayaa tahay mid cafin badan magacyadaada waxaa ka mid a alcafuwu oo waxaa kuu tilmaan ah oo magac ku ah inaad addoommada iska cafisid adoon tuxibu alcafwa cafinta ayaad jeceshahay maxaa ilaahay asagoo cafisuu ku tilmaaman yahay dadkana wuxuu la jecel yahay inay wax cafiyaan facfuu wasfaxuu iyo qur-aanka ku arkay walaa yataliu lilfadli minkum wasaacati an yuutuu lilqurba wlmasaakiin walmuhaajiriina fi sabiili illahi walyacfuu walyasfaxuu cafiye iska dhaafeen alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum miyaydnan jecleen in ilaahay subxaana watacaala uu idin dembi dhaafo taa miyaydnan jecleen buu leeyahy garanay marka alla cafiskana marka waa jecelyahay addoommadiisa inuu cafiyana waaba jecel maa yafcalu llahu bicadaabikum in shakartum waamantum kaana allahu shaakiran caliim ilahay cadaabtiina muxuu ku falaa haddaad alla usoo laabataan oad shukrisaanoo alla aada caabudaan cadaabtiina waxuu ilaahay taraya male subxaana watacaala marka tilmaamaha waxay kamid tahay marka ilaahayna uu si kamaala ah ugu tilmaaman yahay cafiska bani aadamkiina laga raba wixii isaga u munaasaba inuu kala yimaado ayaa laga rabaa alle waa waa cafuwan weeyaan adna inaa waxaa laga rabaa aada dadka cafiisdo laakiin adiga tii ku munaasaba intii ku munaasaba lagaa rabaa muddo alle ma gaari kartid subxaanahu watacaala tuxibu alcafwa ayaad jeceshahay ee facfu canii ilaahu icafi yani ducada nabiga say u gaaban tahay nin kasta waa xifdi karaa intaas macno weynna waa ku jira sababta waa maxayna afiskii waxaa ku jira in dembigaagi la asturo in dembigaagi la dhaafo cuquubadiisa in laga dhaafo waxyaabahaas o dhan baa ku jira ilaahayna waa la ammaanay waxna waa la weydiistay rabbina waa la ammaanay waxna waa la weydiistay sababto cafiska ilaahay unbaa haayo haddaad dembi gasho allaad unka cafis dalbaneen maahna bani aadam inta u tagto iyo caf yani Eh, ma weydiisanaysid yani uma soo laaban uma toobad keenaysid inka haddii inkastoo xaqa bani aadamka aad ka gasho asagaad ka cafis weydiisana laakiin xaqa yaa u waajibiyey bani aadamka bani aadam aad ka cafis weydiisasha aad ka cafi cafis dalabtide yaa u waajibiyey xaqa laakiin allah baa u waajibiyey subxaana tacala oo hadhan marka alla wada laabanaa subxaana wa tacaala ayb marka waxaa laga qaadanaya xadiidkan qofka leylatlqadriga habeenadaas inuu badiyo ducadaan allahuma inaka cafuwun tuxibu lcafa facfu cani marka lama dayn adduunye qofka inuu ilaahay badan warsado oo ilaah adduunye isii ha ku celceliy lama dayn markay caaisha nabiga weydiisay wixii u fiicnaayo nabiga u kala tegay waxaa laga yaabaa hadday annaga ahaa lahayd inaan adduunye iska warsalayn oo habeenkaasba waktigii iyo ilaahay marka tawfiiqda alla uuna waafajiyey inaan isku dhaafi lahayn waxaan macno badan lahayn waxaad arkaysaa qof matalan carafo taagan oo matalan ama qiyaamu ramadaan ku dadaalayo wuxuu ilaahay weydiisanayo dhanna ay adduunya un u badan tahay ma la rabo marka taasoo kale qasadkaaba inuu gaabta lama rabo ilaahay subxaana watacaala in allaha tacaala yuxibu macaaliya alumuuri wayakrahu safsaafaha nabigu saasuu yihi sal slam alla wuxuu jecelyahay umuuraha waaweynuu jecel yahay waxaa hoose oo liitana ma jecla ilaahay subxaana wa tacala marka adduunya marka aakhira loo fiiriyo maxay tahay marka inaad caafiya adduuniya aakhiro weydiisato xamaa adduun dad buu ilaahay wuxuu ku tilmaamay markuu eh, aayaat lxaji alla u ka hadlayo wuxuu yihi marka famin annaasi man yaqulu rabbana aatina fi dunya wama lahu fi laakhirati min khalaaq waminhum man yaqulu rabbana aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasana waqina cadaab annaar ulaaika lahum nasiibu mima kasabuu wallahu sariicu lxisaab dadkii marka dadna adduunya doon dadna adduun iyo aakhira fiicana adduunyada wanaagsan waa maxay welad saalixa maal barako badan oo sadaqada lagala baxo oo ilaahay loogu dhawaado way adduunyo keliya iska taaltaal allahuma ya allahu inaka adugu cafuwun ayaa tahay tuxibu lcafwa cafiskaad jeceshaha marka ilaahay baa lasoo ammaanaa fiiri marka tilmaamaha alle oo la barto la aqoonsado ilaahay lagu sifeeyo faa-idaanay leeyihin dadaada adduunyada waxay u necban yihiinba tilmaan alle in laga sheekeeyo maxaa loogu tawasucay nebigaa ku tawasuci jiri war adkaarta nebiga dhammaanteed wada fiiri kitaabu dacawaat min saxiix albukhaari soo qabo ducooyinka nebiga kasoo aroora fiiri dhammaan asmaada allah ku tahay iyo sifaat ilaahi subxaana watacaala allahuma ini acuudu biribaaka min saxatik wabimucaafatika min cuquubatika wabika minka la ufsi tanaan calayk anta kama atnayt calaa nafsik ya muqalib alquluubi thabit qalbi calaa diinik ya muqalib alquluub so ficilka ilaahay soomaa subxaana watacaala haakada fara badan tahay laa malja walaa manja minka ila ilayka laa ilaha illa allah alcaiim alxaliim laa ilaha illa yani ducaa karbi fiiri maxay ka kooban tahay asmaadii ilahay tilmaamihiisa ka kooban tahay ilaahay markaa la ducaysanayo waa lasoo amaana ilahay allahuma anta alaxad asamad aladi lam yelid walam yuulad yani ninkii ku ducaystay nebigu waa wuxuu yihi ninkan wuxuu ku ducaystay magacii alle weynaayo aladi ida aladi idaa duciya bihi ajaab waidaa su-ila bihi acdaa ah. magaca alla weynaayo wax ku weydiista haddii alla wax lagu weydiisto ou siinayo haddii alla marka lagu magan galan oo magangelinayo waba eh, eh, eh, wax maalayacni in loo arka maaha ama wax aan iyado dhanba la fahmi karinoo meel cidlaa iska qotomo in loo arka maaha walilahi alasmaa lxusnaa fadcuuhu biha wadaru ladiina yuxiduuna fi asmaai marka goormaad ilaahay asmaadiisa alasmaa oo sifaat markii la sheegaba haddaad xagga wejigaa u dadabto goormaa ilaahay maxaa ku baryay allah subxaana watacaala maxaad ku baryaysaa dad waxaad arkay inaad wax ka bi'isay oo kale hadaad eh, asmaada alle iyo nebiga muxuu ku dhaaran jiri maxaa lagu dhaartaa magacii allah lagu dhaartaa tilmaan alle tilmaantiisa lagu dhaartaa kitaabul aymaan fiqiga feeri waxaa lagu dhaartaa magac alle iyo sifaatka alla allah lagu dhaartaa waladii nafsii biyadihi yuu ku dhaarana nabiga alay salatu salaam ya naam sidoo kale waxaa kamid ah nacam yaa xayu yaa qayuum biraxmatika astakiif wamin cadaabika nastajiir ayaa kamid a alidu biyada aljalaali walikraam badiya ku dhega yaada aljalaali walikraam waxaas o dhan waa waa tilmaamada alla alla uu leey subxaana watacaala ay wladi falaqa alxaba wabara anasama yani ficil alla ama magac allaa lagu dhaaranaa ama tilmaan alla uu leeyahy subxana wa baa kitaabu aymaanna fiiri kitaabu dacwaadna fiiri asmaada allay tilmaamihiisii marka yani diinkii meel xunaa laga bilaabay marka magacyadii alla ay tilmaan alle ka orda hadii la yidhaha dadka waxa weeyaan qofka hadlaana haddaad aragtaba isla markiiba tuhun hadii la yidhaahdo waxaa weeyaan de si ilaahay loo caabudana la garan maayo si alla loo baryana la aqoonsan maayo ninkii marka inuu alla baryo rabo sidaan ilaahay u baryo allahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa laba sifaa meesha ku jirta ilahay in cafwi yaa loo nisbeeyey tuxibu alcafwa ilaahay inuu wax jeclaadana waa la sheegay sifayn kadibaa dalabka dalabkaagi sheegay marka facfu canii ee ilahay caf hakaas ayb ah. rawaahu lhamsatu hayra abi daawuud shanti baa welis abu daawuud maahan wasaxaxahu tirmidiyu walxaakim bal ibnu lqayim muxuu yidhaahdaa suurtagal maaha inuu nabiga dadka baro u baro alkhira sujada sida loo sujoodo sida yani saxaradii kaadada laysaga dhaqa inuu dadka baro zubdat risaalati ilaahiyatina uusan dadka barin maxaa yeele zubdat risaalati ilaahiya waa maxay waa macrifat llahi tacaala waa allah la caabuda in la barto soo maa yani shayga ugu muhiimsan oo ambiyada ilaahay loo soo diray waa inay dadka iyo alla isku xiraan hadday macrifo dadka ay allahood yaqaanaan aanay jirin say marka ummadii ay intaa laga tago wayse qaad lagu baro macquul maaha nebigii waysada istijada ku baray allaha aada caabudaysana waa ku baray lama rabo anagu barnaamij dad ay dejiyeen oo ay ay dad la imaadeen uga tegi mayna diinkeena qofna inuu qofna qof inuu ulug xirnaadana ma fiicno taasna waa idin sheega hadaad weligaa diinkaaga nin ku xirato qof ku xirato oo tirahdid sheekh hebel ama hebel basaanu dhihi jiray aniga baabkan farahan ka qaada haddaad tira adi unbaa ku go-aysay ogow diinkaaga nebi maxamed ku xiro cidda ku xiran dadka un diinka ha ku baraan khalaas wixii saxa ciddaa doonta ka qaada wixii aan marka eh, eh, wixii aan sax ahayn ciddaha ka qaadan wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaala waxau yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yidhi laa tushaddu rixaalu rar lama adkeeyo gaadiid lama adkeeyo ilaa ilaa halaathati masaajida saddex masaajid ma ahane almasjid alxaraami masjidulxaraamka wa masjidii haadaa iyo masaajidkaygan kan ah iyo walmasjid alaqsaa iyo masjid alaqsaa muttafaqun caleyhi buhaari muslim baa soo saaray xadiidkan baab kitaab lictikaaf maxaa loo keenay qowlkii xudayfa ayaa ku dhisan saasoo marka u keenay meesha in saddexdan masaajid in lagu ictikaafo inay fiican tahay in saddexdan masaajid in loosoo safro oo qofkii isagoo halkan joogo inuu yidhaahdo war tigid gooso orada bax xaramka ilaahay aada masjidka nebiga aada soo ictikaaf meeshaa ku ictikaaf waa aaday u fiican tahay midda ayadan ayb oo inaad yani xadiidkan wuxuu ku ishaaraya inaad u safri kartid ood inaad si aa ugu soo ictikaafto masaajiddaa saddexda ee la sheegay mid ka kamida ah. saa ugu soo ictikaafto alla gartaan mala ila taa in marka safar loo inshay karo loo bilaabay marka xadiidkan dhowr qaab dhowr siyaabood buu ku yimid dhowr riwaayo ayuu ku yimid riwaayo kastaana macno dheeraadaa laga qaadanaya riwaayada muslim baana ugu sariixsan nahyiga hadda laa tushaddu rixaal waa khabar waa meesha waa khabarun bimacna nahyi yani laa tushaddu rixaalu rar lama adkaysto w rar iyo gaadiid lama adkeeyo waa khabara ogta laadan hadda waa naafiye waay naahiye ma ah ayb laakiin riwaayad abu saciidin alkhudri ee muslim kusoo ku sugan waxay tilmaamaysaa laa tashuddu rixaala laa tashuduu nahyi waay laada naahiye noqoto laa tashudduu ha adkaynina ha u bixinina waay safar ha u aadinina ilaa ilaa alaaati masaajid maa rixaal rarkiina ha adkaynina waana laga reebay soo ma riwaayada muslim marka waa maxay keenay nahyi bay keenay nahyigana usuululfiqiga marka la joogo wanahyu yaqtadi taxriim nahyigu taxriim keenaa sida amarkuba oo u keeno wujuub nahyigu taxriim u keenaa ilaa wax karaaha ka dhigaa in la keeno maaha riwaayo kale waxay kusoo aroortay laa tucmalu lmatiyu ilaa ilaa talaatati masaajid gaadiid lama samaysto oo safar looma samaysto ilaa saddex masaajid in loo socdo maaha mid kalena waxay leedahay laa yanbagii an tucmala almatiyu ma haboona in gaadiid loo samaysto afar riwaayana hadda marka aan sheegno mas'aladana marka mas'alatu ziyaara meeshaan soo gelaysa culamada markay xadiidkan ka hadlayan waxay uga hadlaan ziyaaratu lqubuur ziyaaratu qubuur alambiyaai wasaalixiin rar keligeed iyadoo loo qasda ma loo safri karaa ma sameya xadiidkan ma tanaawula mase ma tanaawula soo gelaa xadiidkan masma soo gelaya marka masaladan iyadaa rag badan baa wax ka qoray nin waa soo gelaya yidhaahdo inin ma soo gelaysa yidhaahdo quruun dhexe raggi aad uga uga hadlay masaladan ku dooday sheikhul islaam ibnu taymiya kitaab weyn oo la yidhaahdo alnaaiya ayuu ka alifay alnaaiya ama istixbaabu ziyaarati sharciya ama alraddu cala alihnaai kitaab la layraha oo weynow ka alifay masalada wax majaalo ou ka tegayna waaba iska yeeli kitaabka waana kitaab madbuuca waxaa kaloo ka alifay masalada ziyaarada yani wuxuu u gaar yeelaan ka hadlayaa nacam kutubta ugu waaweyn kitaab la yidhaahdo aljawaab lbaahir aljawaab lbaahir fii zuwaari lmaqaadir kutubta uu xajka uga hadlo si fiican dhagihiin u kitaabada xajka iyo cumrada oo uga hadlo manaasik lxaji walcumrana ziyaarada qabriga nabiga waa uga hadlaa sheikhulislaam ibnu taymiya subkina mas'aladan waxbuu ka qoray subki kitaab layihaha shanu lgaara oo markii dambe u bixiyey markii horena la dhihi jiray shifaa siqaam uu u bixiyey uu ka qoray waxaa kaloo isagana wax ka qoray ikhnaa'i laftirkiisa rag kalena wax ka qor qoray isku soo koob salafka mas'aladan maxay ka qabeen ayaga markaasaan warkooda u imaanaynaa ibnu taymiya ma si toosan waxaa weyaan mas'aladan iyada ah marka laga hadlaa mas'alatu ziyaara waxay ka qabeen culimada salafka dhexdooda waxaa laga haayaa basrata bnu abi basrata alkhifaari kowda iyo ibnu cumar labadooda inay dad ka reebeen oy u diideen yani intaanan intaanan taa gelin yani waxaa xadiidka laqbadiisa meel yar aan uga noqono meel ku xiran waa fahamka xadiidka laa tushaddu rixaalu ilaa ilaa halaaati masaajid rar lama adkeeyo ilaa ilaa ala saddex meelood maaha saddex masaajid maaha mustanaa minhuga waa maqan yahay meesha waa la guoy mustanaa minhugu mustanaa minhugi waa maxduud shaygan waxa laga soo reebayay saddexdan masaajid wixii laga soo reebay lama sheegin soo maa saddexdii masaajidee lasoo reebay unbaa la sheegay wixii laga soo reebay lama sheegin haddii mustanaa minhuga la gooyo maxaa markaan joogna baa istinaa maxaa la dhihi jirin kalaam oo naaqis ah soo ma kalaamku ima an yakuuna taaman muujaban soo lama dhihi jirin hadduu kalaamku naaqis yahay ousan taam ahayn walaa yakunu ilaa manfiyan kalaam naaqisa oo aan manfi ahayn ma jiraan ma jiro baabu istinaa marka la joogo istinaha waxaa la yidhaha istinaaun mufaraqaa la yidhaha istinaa istina mufaraqaa la yidhaha mustinaa baa maqan oon la sheegin culimada marka isku haayaan waxaa la yidhi marka mustinaa minhuga lasoo qadaraayo muxuu noqonaya la yidhi marka culimadii salafka mustinaa caamay ka dhigeen duuduub madhab salaf wuxuu ahaa in mustathnaa minhuga meeshaan ku qarsoon inuu caam yahay masaajidyay noqon kartaa waxay noqon kartaa wax walbo masaajiday noqon kartaa waxay noqon kartaa sidoo kale buqcooyinka la barakaysto buqcaadka buqca yani amaakintao dhan waa caamay dhaheen masaajidaa soo galaaya keyrkiisna waa soo gelaabay dhaheen intaa markaba la gartay macnuhu marka waxau noqonayaa gaadiid meel looma adkaysto meel ilaa saddex masaajid maaha meel waa acmimaaya sababtoo ah basrata bnu abi basrata alkifaari abu hureyra ayuu arkay xadiidka musnadka ku sugan markaasu wuxuu yidhi min ayna aqbalta xaggeed kasoo xaggee ka timid yii markaasu wuxuu yidhi min aduur meeshii ilaahay nabi muuse kula hadlan ka imid yii oon safar u aaday oon kasoo laabtay buur sida la ogsan yahay masaajkumay ooyin sababta waa maxay qaryo la degan yahayba ma ahaynba dariiqada salafkana qaryo aan la deganayn masaajid kama aysan dhigi ah. jirin marka halkaasaan aaday yuu yidhi aniga abu hurayra markaasuu basra wuxuu yidhi amaa inii low calimtu haddaan ku ogaa lahay inaad adiga baxday ood halkaas aadaysa markaad baxaysa haddaan ku ogaa lahay waa kaa celi lahaa yuu yidhi fa innii samictu rasuula allahi sal ly slam yaquul nebigaan maqlay isagoo dhahaayo laa tucmalu lmaqiyu ilaa ilaa alaaati masaajid mujeedaa marka waa camimay masaajid meel aan ahayn xadiidka usoo daliishado ujeedaa ibnu cumarna kadalika ibnu cumarna saasoo kale asagana nin dhuuru saynaa u socday uu ka celiyey ayb intaa hadda marka haddaan garanay mid kalena ku darso istitnaha mufaraqa ah min siiqi lcumuum oo ka mid noqon karaa laftirkiisa istinaha mufaraqa ah mustinaa minhuga haddii la gooyo waa la caam yeelaa sida culammadu ay ku socdaan dariiqada usuuliyiinta ku socota saas wa shayga mustinaa minhuga haddou maqan yahay istinaha mufaraqa ah wuxuu ku soo arooraa baabulcumuum ma fahamteen taasna marka min xaytu qawaacidi ahli usuul iyo fahamka asxaabta in la caam yeela soo maa mutaahiriintu waa wax iskhilaafay marka inta aan anagu ognaha mutaahiriintii marka way iskhilaafeen qaaraa waxay yidhaahdeen waxaa loo soo qadaraa laa tucmalu lmadiyo istinaa meesha mustinaa minhu ku jiro waxaa loo soo qadaraa laa tucmalu eh, laa tushaddu rixaalu ilaa masjidin min almasaajidi ilaa ilaa talaatati masaajid waxay yidhahdeen waxaa loo soo qadaraa gaadiid lama adkeeyo looma adkeeyo masaajid masaajidda masaajida kamida ilaa saddex masaajid ma ahan marka waxaan laga hadlaya waxay yidhaahdeen waxaan wax laga soo istitnoona waa masaajiday saa daraaddeed marka waxaa lagu diidaya adiga inaad tiraahdeed ilaahay baa waxaa nadar ugu galay inaan kusoo tukado masaajid marka ku yaalo masaajid jawhar ku yaalo ama marka ku yaalo haddaad saa tiraahdeed ma banaanay leeyihin sababtoo ah masaajid inaad u safarta lama ogolaan saddexdaan ahayn saasay dheheen ay ma fahamteed laakiin arrintaa iyadaa waxaa maqduushka dhigayso haddaan u qabanno warkooda waa soo degaynaa markaan qowlkan muta-akhiriinta culimadan qabto haddaan usoo degno qowlkooda sallimno waxaan leenahay faxwa alkhiaab faxwa alkhiaabka faxwa waxaa la yidhaahdaa matalan khitaabka wuxuu kusoo arooray si xugun baa mas'alo kusoo arooray waxaad aragtay xugunkii wax mas'alo uga owleysanaad aragtay maalan ilahi subxaana watacaala wuxuu yidhi falaa taqul lahumaa ufin waalidka uf hadhihin xukunka maxaa uga owleysan ufna inaa garaacdaa uga owleysan sooma yani waalidkaa hagaraacin waxaa laga qaadanaa aayadda laftirkeeda sooma waanba bakuusan linnabi masaajid ha aadinaa lagu yidhi ilaa saddexdaan masaajid maahan ha u safrin qabri in loo safraa say u banaanaanaysaa marka masaajid ka fadliga badnaayo la diiday ma fahamteen marka meesha iyada xukunka min baabi olaayo sacuu qabriga gelaya sababta waxay tahay afdalu lbiqaaci ila allahi masaajiduha buu yiri nabi sal slam biqaacda waxaa ugu fadli badan masaajidda waxaa laguu diiday masaajid hal jawhar ku yaala inaad safar u raarato qabri jawhar ku yaalla see lagugu ogolaana diinta laguga ogolaana marka waa diinteena waa haddaan calaa sabiili tanazul waa midaan dambe saasaan usheegayna ogaada mutaahiriinta qaarkoodna salafkay raaceen oo waxay yidhahdeen wacan umuuraha saalixiinta looma safro ragga shaaficiyada oo sidaa ku tegay abuu maxamed iljuweyni aa kamida ah. abuu maxamed iljuweyni imaamu lxarameyn aabihiis waay fiqigana imaamu lxarameyn isagoo kasoo qaatay abuu maxamed iljuweyni min asxaabi lwujuuh oo kamid yahay ragga asxaab lwujuuhda la yidhaha madhabka shaaficiya waxaa kamid a ah alqaadi xuseyn oo khuraasaaniyiinta kamida ah, culamada shaaficiyada kamida ayaa kamid ah Ah, culamada shaaficiyada sidaa marka iyagu tiri way xanaabilada waxaa kamid a ah ibnu bada kitaabkiisa in la yidhaha alimaanat suqraaga uu ku qoray ibnu bada kamida ibnu caqiila kamida abulwafaa ibnu caqiila kamida eh, maalikiyada qaadiciyaada kamida qaadiciyaad masaladan marka madaahibta rag badan baa qaba iyagu haddaad rabto inaad ogaato culamada shaaficiyada abu maxamed iljuweyne naqliga aan ka sheegayno fatxulbaariga iyo sharaxa muslimka feeri fatxulbaari iyo sharaxa muslimka yidhi labadoodu waxay leeyihiin wadahaba abu maxamed aljuwayni wuxuu ku tegey min asxaabinaa ka mid ah inay xaaraam tahay xaaraamtahay lqubuur in loo safro marka bilaashaa meeshaan ibnu taymiya loo xadxaganahay culumadii shaaficiyadii baaba qabaanay maxaa ummadda been loogu sheegaa iyo diin marka eh, meel xiblaan loo xadxaganay hadday marka sidaa tahay eh, shaaficiyada in badan oo kamida ah waxay qabaan inay banaan tahay asafaru ilaa ziyaarati qubuuri ilambiyaai wasaalixiin waa banaan tahay leeyi hadda marka mas'alada xugun ahaan meeqa xugun aan haynaa laba xugun un baan haynaa qolo waa xaaraam dhehaysa iyo iyo qolo dhahaysa waa ibaaxa waa banaanta dhehaysa wax sunno dhahaayo ma naqan dadka dambe iga subki iyo iska daa nacam wixii subki ka horreeyey wax waa sunno leh in la aadaa safarka loo safraa ziyaaratu eh, ziyaaratu eh, qubuuri saalixiin waa sunno istibaab labada qowle ku jirta kaas mutaqadimiinta ayagu lagama haayo qowl banaynayo culammadii selafka mutaahiriinta kuwa baneeya iyo kuwa kuwa xaaraam waayo dhahay isugu jiraan kuwa xaaraam waayo dhahayaana allahu aclam adilada u dhow masalada marka waa masale khilaafiya waaye markaan masalada xikaayana masale khilaafiya wey culamada isku khilaafeen qowlka raajixana waxaa weeyaan inaan loo safri karin mas'alada laga hadlayana waa asalka ziyaaratu lqubuur ma banaan tahay sunno miyaa ma ahani waa safarka loo safrayo ogow safarkuna waa shay ziyaaraduna waa shay adoon safrin ayaad ziyaaro kartaa qubuurta soo maa magaaladaana intaka qubuurahan barakaada aadi karta soo booqan karta mana safrin ziyaaradiina soo xasilaysa halkaanaad ka baxday wax kalaa u socotaa magaala waalidkaa aada soo salaami maalan jidkiiaad waxaad ku martay qubuur waa ku leexo kartaa maadaa u safray qubuurtaasna uma aadan safrin ma garateen nebiguna midda uu sameeyey oo hooyadiis qabrigeeda ku leexay markaasuu soo booqo isagoo u socdo fatxu maka markii uma ka furanayo ayib baqiya shayun shay ha dhiman marka shaygu waa maxay haddii la yidhaha meelna looma safri karo ganacsiga maxaa loogu safraaya ay kuleeyihi taas waxaa loogu jawaabayaa waxaa laga hadlaya waxaa weeyaan buqco iyada caynteeda loo safro oo baraka iyo khayr laga raadiyo buqco iyada caynteeda ha ismarin habaabinina waxba indhaha xanjo ha iska saarinina saasaan leenahay nin walbaa waa fahmi karaa masaladan iyadan waxaa laga hadlayaa culmada xadiidka uu ka warramaya waxay tahay meelna ha u safrin adoo buqcadaas iyo meeshaas aada u safrayso baraka iyo khayr ka raadinay ninku markuu tijaaro u socda aan iswarsanne halkaanuu ka tegaya kenya u aadaya kenya ma buqcada baraka khayr buu ka raadinaya buqcadaas dan kama lah tijaarada a waxa u socda soo maa tijaaradiisi haddii layidhaha war badeecada aad kenya ka raadinaysid kismaayo taallaa kismaayo u leexana soo maa marka isma laha laakiin ninka biyoley aadaya biyoley baa un ugu dhacday nacam meel kale uma socdo khayr uu ku ogyahay sheekhi buddiisii waayuu leeyahay meesha sheekha la dhigay khayraa ku jira u leeyahay marka dadka waxba in la marin habaabiye ma fiiclin la wareeriya dhow waxaan waa masalaan masala in wax looga dhigaa dhow dalabulcilmigaa loo safri karaa lagu sax waay dalabulcilmi mala soo gelayo masalada asxaabtii rasuulka u safri jirta dalabulcilmi ninka daalibulcilmigana ujeedadiisa waa cilmige buqcada inuu barakaysto uma socdo hadduu cilmiga meel kale ka helo meel kale u aadayo ninkii uu cilmiga ka doonayo hadduu magaaladii ka tago magaalo kale aado ilaa ilaa anu magaalada anaan jiifanaa ma dhahaayo oon masallaha dhigana oran maayo meeshii uga daba tegay haddana soo masalada marka furuuq jeli khulaasatlqowl marka masaladan waxaa weeyaan marka eh, axaadiista ziyaarada loo soo daliishadana yani asafar ilaa ziyaarati lqubuur imaa sariix kuma aha safarka imaa waa mawduuc waxaana sidaas caddeeyey alxaafid alcuqayli saaxibu kitaabi ducafaa ayaa caddeeyey waana intaas intii ibnu qabriga nabiga yaa la ziyaarinin ma dhihin sheikhu islaam ibnu taymiya inuusan dhihinna waxaa u daliila kitaabkiisa mansaku lxaji waalcumra soo qabo markuu xajka dhammaado aadaabtii aad qabriga nebiga u ziyaarada uu ku sheega hadduusan ogolayn saasuu u dhihi lahaa waxa uu diidaya waxay tahay halkan in looga baxo aniga nabiga qabrigiisaan u socdaa mesh la diidaa meesha socda waa inaad halkaan uga baxdaa inaad aado xajka inaad aado maxaa adigu ilahay xajkau kaa waca xajka markaad tagto oad acmaalulxaji soo qabsato maadaama aad meel dheer ka timid sahal aysan kuu ahayn madiine aad adoo masaakin nebiga u qasdayo imaamu nawowi kitaabkiisa idaaxa fiiri maxaa laga bilaabaa marka la tagana magaalada madiine marka la galo masaajidka nebiga la taga masaajidkaa lagu bilaabaa maya aniga nebigay iga caddaha ma dhehaysa ay masaajidkaad ka bilaabaysaa laba ragcaa ku tukanaysa taxiitulmasjid haddii farad la tukanayna de faradkaad tukanaysa weliba rawdada meesha rawdada ee nebiga uu fadliga ku sheegaad ku tukan haddaad heshid kadib markaas qabriga nebiga u dhaqaaqay xadiis waxaa u socota waa masaajidka maxaa masaajidka loo aadaa marka aa soo hartay halkiisa salaad kun salaado u dhigmaa halka salaad kun salaado u dhigma marka laleeyahay ma markii nebiga lagu duugay meeshaas ayay salaadu ku noqotay mase walba horay u ahaa jirtay horay u ahaa jirtay qabriga waxba sooma kordhiye taa ogaada sababtoo ah nebiga asagoo nool oon dhimaninba ayuu wuxuu yidhi salaatun fii masjidi haada ka alfi salaatin salaad masjidkaygaa lagu tukado kun salaadoodoo meel kale lagu tukaday u dhigantaa ila almasjid alxaraam masjidulxaraamka maaha marka waagi nebigoo nool oon meesha ku dugnayn baaba kun salaadood ay u dhiganta la aadi jiray xilliga nebiga ou noolaa laba shay baa marka la aadi jiray salaada masaajidkaas lagu tukanaa iyo suxbada nebiga ninkii soo nool arko mumina saxaabi buu noqonaya sooma hadda kuwaa marka waxay werinayan axaadiis mawduuc waxay kuleeyihiin yani ninkii anigoo nool eh, eh, ninkii soo eh, yani ninkii soo xajiy aniga qabrigeeda soo siyaarto kaman ra-aani nin i arko kale la mid yahay anoo nool nin i arkay oo kale ama wax la macnay keenaan de inuusan lamid ahayn waxaa u daliila adu haddaad qabriga nebiga hadda tegtid saxaabi maa noqone saxaabi noqon maysa farqibaa dhexeeya jeli waxay kuleeyiin nebigu markau dhintay markau noolay maxaa farqiga udhexeey de farqiga udhexeeya ninkii arkay markau noolay saxaabibau noqday isagoo mu'min ninkii isagoo mu'mina markau nebiga dhintay kadib meeshii yimidna taabici taabicibau noqday saxaabinimo waayay soo farqi uma dhexeeya marka farqigaas maxaa keenayna geerida nebigaa keenta sooma sala allahu aleyh ali wasalam marka taa iyaduna marka waxaa weeyaan qabriga nebiga in la ziyaarta lama diidana bal min afdali lqurbaat waxyaaba alle loogu dhawaado waxyaaba ugu fiican ziyaarat lqubuur dadka saalixiinta iyo keyrkood in la booqdo lama diidana laakiin safarka weyaan wax masalada la diidan marka in la kala saaraa safarka iyo tan waxaa la yaab min alubxuukaat waxaa kamid a eh, ikhnaa ikhnaa waxuu daliishaday kuwa daliishanaya magaalada ku maqlay waxay yidhaahdeen xadiidkii muslim oo wariyeyo ina rajulan zaara akhan lahu fii qaryati nin baa waxau booqday nin walaalkiisoo qaryo kala joogo ayuu booqday markaasaa faarsada allaahu ilaa madrajatihi malakan meeshii uu maraya jidkiisa ilaahay malag ugu diyaariyey markaasuu yidhi intee u socotaa ninkan saaxiibkeeda soo booqana walaalkeed markaasuu wuxuu yidhi hallaka min nicmatin tarubuhaa nicmo adiga aada ku ilaalinaysa maa jiro ugu abaalgudaysa ood u booqanaysa darteed mayuu yidhi hayra anii axbabtahu fillah dar alla un baan u jeclaaday intaasaan u aadaa markaasu wuxuu yidhi ani malagaan ahay rasuul rabbigaa uu soo diray inuu alla ku jeclaadaan kugu bishaareeyo waxay yidhaahdeen haddii nin nool taad magaaladan ka baxdo qaryo kale aada aado nin saaxiibka ama walaalkaa meesha jiro ood soo booqanaysa darteed haddii ajrigaa laga helay hadda ninka awliyada eh, waa iyagoo noolay lamid tahay geeridoodii noloshooda isku mid waayo haddana marka aada qabrigiisa aadaysa soo dhintay leed soo booqanayna wax farqi uma dhexeeyo taas iyo khalad aada u weyn sababtoo ah waxay khalad ku tahay nin nolosha iyo geerida furuuq waaweyna u udhexaysa haddaadan fahmi karin waa dhibaata ninka marka aada soo booqanayso oo aada noloshiisa fii xaalati xayaati aada booqanayso masaalix badanaa ka ratibmayso xaafidkaas muslimiinta isjeclaanayan dhexdooda calaaqada hagaagayso cilmi ay kala faa'iideysanayaan iideysanayaan soo ma ducada ay isu duceynayan waxyaaba fara badan salaanta ay isu akrinan waxyaaba fara badan baa imaan kara laakiin qofku marka uu dhinto cilmi lagama soo faa'iidayo iidayo soo dadka nebiga uu fadli badnaa sala allahu alayh ali wasalam inta qabrigiisa tagtay yaa rasuul allah masaladan ii sheeg melihi saxaabina kuma noqonaysa qabriga nabigood korta isla mid waayo markau noolay markau dhintay khalad waa in marka waxyaabahaas marka ay u deliishanayaan oo dhan waxyaaba saxiixna ma aha sariixna ma aha kan saxiixana sariix ma aha midka midka saxiixaa sariix ma aha kan sariixa ay u wataanna waa mawduuc sida qisada bilaan oo kale meel dheer nebigu ku riyooday markaasuu yihi maa haadihi ljafwa yaa bilaal bilaalo waa maxay goynta aada i goysay bilaal marka shaam uu jiray waa soo baxay markaasu wuxuu yimid madiina u imaaday bilaal markaasay leeyi nebiga ziyaaradiisa usoo saxay waana mawduuc qisa aan asal lahayn oo daciifa sida eh, ibn cabdilhaadi kitaabkiisa saari walmumki birada cala su ku sheegay midda labaadoo kale de inuu sariix xataa kuma qabriga inuu soo aaday inuu masaajid kusoo qasday maxaa ka hortaagay marka masaladan masalatu ziyaara masalo aada u dhib badan waayo reylkeeda uu dheer yahay kutubna laga qoray khulaasada ku jirtana waa intaan haduu ziyaarada diidan yihiin lama raba ziyaaradii lama diidana ziyaarada waa shay kanna waa shay safarkuna waa shay hadday yidhaahdaan marka safarku waxaa laga yaabaa inuu safarku eh, waa wasiiladii lagu gaarayo ziyaaradii inaad lugahaaga ka socoto dee baabuur raacdo waa wasiiladii wa wasiiladuna de waxay leedahay lahaa axkaamu maqaasid wasiilada axkaamta maqaasiday leedahay taabay dhahan soo leeyeyna waxaa lagu jawaaba qaacidadan qaacida haalibi ah qaacida haalib ah wax ka baxaya qaacidad waxaa fiicnaa lahayd laakiin in la yidhaahdo maqsadkii xaaraama wasiilo kastoo loo mara waa xaaraam saas in loo wa ilaa maqsad kastoo saxiixa wasiilada loo maraayo ma ahan wasiilo banaan ma noqonayso marka inaad kala saarto xaaraamta iyo iyo yani waa inaad kala saarto shayga bannaan shayga yacni waajibka ama sunnada ah iyo shayga xaaraamta inaad kala soocdo yani shay kastoo xaaraama dariiqa aad ugu dhawaato dariiq xaaraama laakiin shay kasta oo waajiba ama shay kasta oo mustaxab ah dariiqa aada dariiq kastood ugu soo dhawaataa mustaxab iyo waajib ma noqonayo qaaraaba xaraam noqonayo arrintaa mithaalay ku caddaanay mithaalku waa maxay naayaha inay xajiyaan waa lagu waajib yaala soo inay xajiyaan waa lagu waajib yaala kawaran marka biduuni maxram inay xajiyaan ilahay ma taasoo rabaan maxram laan inay xajiyaan alla ma rabo subxaana wa tacaala haddii la yidhaha awalba meeshaan inay timaadaan la amray mako haddana ha iska dalaqsata keligeed ha iska baxa alwasaa'ilu lahaa axkaamu almaqaasidna la keenay munaasab ma noqonay wahaakada waa fara badan tahay marka waxyaabaha marka asalkoodu ay waajibka ahaayeen dariiq xaaraama aadan ku aadan kula imaan karin ilmahaaga inaad masruufto waajibay kugu tahay ma waxaa lagu yidhi marka dariiq kasta kukaan masruufka dariiq walba kukaan baa lagu yidhi maya inaad isbaara dhigatood xoola xoolo soo qaado oo ilmaha ku biishay lama rabo marka waxyaabahan oo dhan marka waxaa weeyaan intaa iyaduna shubuhaadkaas oo dhan marka kitaabkaas al-ixnaa-iya ay uga jawaabeen sheikhulislaam ibnu taymiya ninkii rabana manaasigtiisa ha fiiriya mansak alxaji waalcumra inuu ibnu taymiya ziyaaratu qabri nebiy diidan yahay iyo in kale halkaa ka fiiri beenlow si sahlanaa beentiisa looga daba tagaa waa sahlanta in idaacadaha iyo masaajidda qaarkood laga sheego taan u qabay ibnu taymiya laakiin kitaabkiisa marka la keeno yay cadaane marka markaasaa marka hunaalika marka waxaa ku kala cadaanayo shayga marka dhalanteed iyo xaqaa'iqda meeshaasi ku kala cadaanayo dad badan marka waxaa lagu waxaa lagu qanciyaa dhalanteed waa iska qaadanaya iyagu laakiin hadday kutubta akri lahaayeen kan u sheegayo beellow inuu yahay ogaa lahaayeen muttafaqun caleyhi xadiidka bukhaari muslim baa soo saareen intaan marka kitaabu siyaam ayaa ku dhammaaday marka waxaa uun ku xigo kitaabu alxaji kitaabu alxaji baa ku xigo marka hada eh, wabilahi tawfiiq wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin